bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin baabu الnaa'ibi can اlfaacili inta waxaan ka gelaynaa markii aan kasoo baxnay faacilkii markii kasoo baxnay waxaa munaasiba in laga hadlo naa'ib اlfaacilki naa'ib اlfaacil magaciisoo wataa waxa weeyaan maa xudifa faaciluhu wa uqiima mafcuuluhu maqaamahu waxaa weeyaan faacilkii haddii ficilkiisa la gooyo mafcuulu bihi booskiisa la keeno mafcuulu bihigaasaa naaib can ilfaacil lagu magacaaba haddii asiga uu joogo haddii kalena waa imaan doontaa ko asbaabta loo xadfa musanifka asaa sheegi doona wahiya alaham mafcuulka laiskama maxadfi karo macnaha faacilka la maxadfi karo ilaa liasbaab inay jirta mooye asbaabkana shaarix ayaa noo tiri doono markaasuu iri yuxdafu lfaacilu faacilkii waa la gooyaa fa yanuubu canhu faacilkii waxaa ka naaib noqdo fii axkaamihi axkaami alfaacili kullihaa dhammaanteeda mafcuulun bihi a naaib ka noqdo marka laba shay inaad mulaaxaday sidaa lagaaga baahan yahay markiid baabu naaib can alfaacil aada joogtid inuu eh, naaibulfaacilkaas asalkiisa mafcuulu bihi uu ka yimid ou macnihii mafcuulkii ou wato oo annahu yaqacu caleyhi ficlu faacil ay uga horeyso midda kale icraabtiisii iyo axkaamtii aan faacilka usoo sheegtay aanu soo sheegnay dhammaanteed tantaqilu min alfaacil almaxduuf ila annaa'ibi canhu taa markaa ina fahamtid waa muhim jiddan fain lam yuujad haddii aanan la helin naa'ibu faacilkii mafcuulkii haddaanan la helin fain lam yuujad haddaan la helin mafcuulkii famaabaa ka naaib noqono ka naa'ib noqonayo ikhtasa oo khaas noqday wa tasarafa gedgadoomayo oo min darfin ah aw majruurin ah aw masdarin ah fiiri hadda waxay ahayd daraba caliyun khaalidan ficilka majhuul haddii loo binay khaalidkii mafcuulka ahaa ayaa laleeyahay duriba khaalidun hadda fiiri khaalidkii mafcuulnimadii macnaheedu waa wataa asaa la garaacay min annaaxiya almacnawiya saas waa min annaaxiya lafdiya haddaad fiirisidne marfuuc waayo faacilka ciraabtiisuu qaatay marka haddii mafcuulu bihi ou joogo laa yanuubu can faacilihi ilaa huwa haddii la waayo fama wixii khaas noqday wa tasarafa daraf khaas ah oo haddana mutasarif ah mutasarif bimacnaa marna darafuu noqon karaa marna waa ka bixi karaa kaasaa mutasarif la yihahda wamaa yuraa darfan gayra darfin fadaka duu tasarufin fi lcurfi yaa ibnu maalig yiri waxaa la yidhah darafka hadduu marna daraf noqonay marna uu ka bixi karo mutasarifa la yihahda khaaskana waxa weeyaan midka aan caamka ahayn yaa la yihahda waa noo imaa doontaa amhiladeeda ama masdar yacni haddii la waayo mafcuulu bihi masdara naaibka noqon karo saas waay tayib markaasuu uri wayudamu awalu lficli mutlaqan ficilka faacilkiisa la gooyey ee mafcuulkiisa naaib alfaacil laga dhigay sida loo kala saaro ficilkii markuu faacilkiisa rasmiga markuu wato iyo markuu naaib can alfaacil uu godanayo sida loo kala saaro yaa horta ficilka oo faacilkiisa la gooy almabni almajhuula la yihaahdaaye yudamu awaluhu muطlaqan macnaha sawaaء kaana maadiyan aw mudaarican rubaaciyan thulaathiyan khumaasiyan sudaasiyan laa farqa muطlaqan ficilka hadiiba faacilkiisa la gooyo wa buniya lilmajhuuli yudamu awaluhu ayb hal noqda waay wa yushaarikuhu awalkii waxaa la wanaagsanaya thaani naxwu tuculima tuculima iyo wixii lamid xarafkiisa labaad ficilka oo majhuulka loo binay hadduu ficil rubaac khumaasi yahay oo taa-ulmutaawaca oo wato awalka waxaa loogu daraa haanigiisaa loogu daraya ficilkan tacalama waa khumaasi haddii majhuulin loo binay la raba ta'da hore waa la godaa ka gayrihi min jamiici alafcaali almabniy almajhuul waxaa dheeraad u ah thaanigiisa tuculima ala leeyahay tuquutila tuduriba sidaasaa loo akrinaya waa midda labaad wa thaalithu naxwi unطuliqa wayushaarikuhu waxaa la wanaagsanaya thaalithu naxwi unطuliqa unطuliqa iyo wixii lamid ah xarafkiisa saddexaad yaa sida awalka loo goday asna loo godaya ficilka hadduu iftacala uu ku dhisan yahay ficilka iftacala haddii uu yahay oo sida intalaqa oo kale ah haddii majhuul loo binay awalkana waa la godaa ka baaqi alafcaal waxaa awalka loogu darayaa thaalidkana waa loogu daraya unطuliqa bizaydin aa lala tagay aleehay awalkii hamsadii waa la goday daadiyo thaalitana waa la goday wa yuftaxu waa la kordhigaa maa qabla alaakhiri xarafka u dambeeya kan ka horee fi lmudaarici ficil kasta oo mudaarica oo mabni lmajhuul loo sameeyo waxaa lagama maarmaan ee eh xarafka dambe kan ka horeeyo in la kordhigo xarafka dambe icraabta xukuntu mathalan hadda yadribu uu ahaa majuul haddii loo binay awalkii waa la godaa yudrabu bacda aakhirkeeda waa maxaa ka horeeya radi radi waa la kordhigaa ayib yanطaliqu uu ahay mabniya loo dhigay yunطalaqu aa laleeyahay ficilka mudaaric awalkiisana waa la godaa maa qabla aakhirkiisana waa la kordhigaa laakiin maadi markuu yahay waa midka xarafka labaad xarafka saddexaad loogu daraya hadduu mudaaric yahay fiiri hadda tucullima mudaariciisa maxaa waaye yatacalamu mabnu u dhin yutacallamu awal kale laga godaa maa qabla aakhirkiisana waa la kordhigayaa mudaarica wax kaloo loogu daraya male laakiin maadi hadduu yahay yaa ficilka haddii taa ulmutaawaca lagu bilowdo thaanigiisana waa la godaa haddii ifticaala lagu bineeyane thaalithsi waa la godaya wa yuksaru fi lmaadi ficil kasta oo mabni lmajhuul ah waxa weeyaan maadi hadduu yahay awalkana waa laga godaa maa qabla aakhirkiisana in la hoos dhiga waayo hadda daraba haddii majhuul loo bineeya duriba sumica ukila duhiba quri'a saasaad leedahay walaka fii naxwi qaala wa baaca waxaad ku leedahay alkasru hoos dhigan mukhlasan xaal weeye mid saafi ah ficilka hadduu thulaathi yahay muctalulcaynna uu yahay caynta waxaa la yihahda xarafka labaad xarafka koobaad faaulficli aa la yihahda xarafka labaad caynulficli xarafka saddexaadna waxaa la yihahda laamulficli marka qaala iyo baaca waa ficil thulaathi ah muctalulcayn eh axyaana yakuunu muctalan bilyaai ka baaca asalkeeda bayaca laga keenay wa axyaana yakuunu muctalan bilwaawi sida qaalo oo kale waa yaquulu waawgeeda ku tusinay marka ficilkaas qaanuunkii hadda aan soo sheegin waa ka baxsan yahay markii mabni majhuul loo binayo waxaa weeyaan qaacidow leeyahy hadduu musame iska yahay baaca caliyun farasahu a laleeyahay khalaas baaca sideeda lagu dhaafa asalkeeda bayacay aheed taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu quliba alifan marka baacay qaala saasay ku timid markii majhuul loo bineeyo waxaad leedahay alkasru mukhlasan ina qiila iyo biica aad tiraahdi oo xarafkii oo koobaad haddii lahoos dhigo aliftii baaca iyo iyo qaalo ku jirtay tilqaa'iyan yaa isku bedelay lannahu alif kasra kama hormari karto marka qiila wabiica in la yidhaahdo ko wa mushaman daman asoo dama loo ursiina waad heli kartaa ishmaam wax la yidhaahdo waxa weeyaan waa la hoos dhigaa laakiin marka hore waxaad naftaada u diyaarinay sidii adigoo damo ku dhawaaqi rabta qiila adigoo marka hore furiyaa isku soo dhoweynay sidii adigoo damo ku dhawaaqi rabtid markaad ku dhawaaqi kasra uu bedelay walidaalika waxaa la yidhaahdaa maqal wax kuma laha waxa weeyaan aragtiina wax ku kuleh qofkii waa la arki karaa markuu ishmaamka ku dhawaaqay iyo wadamu mukhlasan iyo damo oo khaalis ah quula iyo buuca in la yiraahdo iyaad leedahay labadaas marka fiiri intoodii asiga hadda noo keena qaarkood waan iska soo dulmarnay liannahu musanifka yaa faahfaahin doono marka in xagga ku daalno haddana ay eh, noo timaado wixii aan korka sheegayna waxa weyaan waa laga fiican yahay wuxuu ri musanifka yajuusu xadfu lfaacili faacilka in la gooyaa banaan imaa liljahli bihi inaba laga la aqooninba adigoo meesha mathalan waad jiiftay waa lagu garaacay markaad soo kacaysin cid hortaada taaga ma arkin maxaad leedahay marka duribtu waa lay garaacay baad leedahay liannahu ninkii ku garaacay maba arkayninba haye gurigaada lasoo galay laa qadar allahu alaabtiyaa lagaa qaatay suriqa almataacu aa tiri mataacdii baa layga xaday markaasaa laisweydiina waxaa laleeyahay leesh oo ninkii maxaa isaga celi waysa mabaan arkaynin baad leedahay marka liljahli bihi maba la yaqaan faacilki aw ligaradin lafdiyin ama lafdiga dan laga leeyahay oo lafdigaa la qurxinay aw macnawiyin laakiin asaas waxau ah imaa liljahli bihi aw lilcilmi bihi hori baan u soo sheegnay waxaa ka mid e mathalan wa khuliqa alinsaanu daciifan khuliqa alinsaanu haddii la yidhaahdo wa qudiya alamru oo kale waxaa la og yahay man aladii yakhluq ila allah wa khalaqa allaahu linsaana intaad dhihi lahed wa khuliqa alinsaanu baad dhihi karta maxaa yeelay faacilkaas xadfuhu waxaa weya lilcilmi bihi in lasoo gaabiyo awgeed baad marka sidaas samaynaysa marka aw macnawiyin gharad oo macnawi ah waa imaan doona faalawalu midka horeo liljahli ah suriqa almataacu wa ruwiya can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalama ka suriqa almataacu ninkii kaa xaday ma taqaanid marka waxaa weeye ficilkii saraqa ahay suriqa ayaad leedahay almataacu awal saraqa lisu lmataaca mafcuulu bihi bay ahayd wa ruwiya can rasuuli illaahi raawigii markaan la aqoon xadiidka mucalaq waay wa ruwiya can rasuuli illahi sal alla alيh wasalam kada kada haddaad tiraahda hadalkaas mucalaq waa liannaka laa tacrifu aلsaxaabiya aladii rawa alxadiida can rasuuli illaahi ruwiya can rasuuli illaahi baad leedahay goormaa saas la yiraahdaa idaa lam yuclami saariqu io wa raawi ninkii waxaad haddaan la aqoonin iyo raawigii waxa weeyaan waa la goynaa liljahli bihi wathaani midka labaad oo qaradka lafdiga ah ka qowlihim waayo man taabat sariiratuhu xumidat siiratuhu ay yidhaahdeen man taabat sariiratuhu ninkay caqiidadiisa wanaagsanaato xumidat siiratuhu sifadiisa dambo iyo taariikhdiisa waa la mahadiya ayb hadda ficilkan xumida waxaa mabni lmajhuul looga dhigay in la ilaaliyo sajciga in la ilaaliyo fa innahu low qiila haddii la dhihi lahay xamida annaasu siiratahu ikhtalat isajcatu sajcadu waxaa waxa isku aadan meesha kaafiyada shecirka laysku aadiyo kalaamka nahrigiisa isku aadintiisa sajci baa la yihahda fiiri marka man daabat sariiratuhu ficil iyo faacil waa kaas majiib mabni ma ah xumidat siiratuhu a la yiri hadduu dhihi laha amadana xamida annaasu siiratahu taabat sariiratahu iyo siiratahu tan horena way godnaan laheed midana way kordhignaan laheed marka xoogaa ikhtilaala imaan lahay laakiin lafdigu wuxuu ku qoraxan yahay in ficilka xumidat la sida siiratuhu ay u godnaato garad lafdi awal wthaalitثu midka macnawiga ana ka qowlihi tacaalaa weeyaano yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illaahu lakum wa idaa qiila inshuzuu fanshuzuu yaa ayuha aladiina aamanuu dadka eebba rumeeyeenow idaa qiila lakum haddii layaha tafasaxuu fi lmajaalisi meelaha la fadhiyo isuwaasiciya ee qofka yimaado meel fursa si u fariisto fafsaxuu aliri u waasiciya yafsax illaahu lakum ilaahay idiin waasiciyo raxmadiisa idiin shamilinayso wa idaa qiila haddii ladii yiraahdana inshuzuu fanshuzuu inshuzuu kaca ee kala dhaqaaqa fanshuzuu kaca marka maxalu shaahidka waxaa weeyaan idaa qiila lakum qiila maxaa mabni majhuul looga dhigay idaa qiila lakum markaasa waxaa lgu leeya liqarad macnawi yacni qiila waxaa looga cabiraaday haddii ilaahay uu ku yiraahdo hadduu rasuulkiisa ku yiraahdo hadduu qof kale ku yiraahdo oo layihahdo majliska halaysu waasiciyo inaan qof keligeed hadal aadan ka maqno ciddiiba hadalkaas haddaad maqashidba inaad waasicisid marka haddii idaa qaala allaahu lakum tafasacuu haddii la dhihi lahay waxay noqon lahayd macnahay aayada waa gaabnaan lahay oo marka kelioo laysu waasicina markuu ilaahay ku yiraahdo ama rasuulka uu ku yirahdo keliya laakiin idaa qiila lakum ayan kaana alqaa'ilu marba majliska hala waasiciya haddii la yihahdo inaad amarkii fulisid waay marka taas waxaa lagu heli karaa ficilka majhuul in loo bineeyo haddii mid loo tiiri lahay waxaa la dhihi lahay ninkaas markuu na yirah un majliska waasicinaynaa haddii uusan na dhihinna khalaas ayb waidaa qiila inshuzuuna waa lamid wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaano wa in muddat اlaydi ila zaadi lam akun biacjalihim id ajshacu lqowmi acjaluu ou yiri ayb waxa waaye shanfara shanfara ninka la yidhaahdo yaa beytkan iskale wuxuu iri wa in muddat اlaydi gacmihii haddii la taago ila zaadi raashiinkii haddii loo taago lam akun aniga ma ihi biacjaliinkooda oo u degdego id ajshacu lqowmi dadka kan ugu hunguriga badanne acjalu markuu u degdego oo is ammaanayahayo nin oo waxaan ahay muruu'adiisa ilaashanayo oo dadka waxaa weeye waxyaalaha lagu ogaado mawaaqif iyadoo la gaajaysan yahay marka raashiin la keena sida dadka ay u dhaqmayaan yaa lakala ogaanayaa ninka oo muruuada lehoo rasaanada iyo degnaashada iska leh iyo ninka uu dhacdhacay marka wuxuu leeyahy markii raashinka lasoo dhigo walow gaajo kasta hay ahaatee dadka uguma hormari buuri markii dadka gaajaysaan caadadooda ay tahay inay ku boodaan raashinka anigu kuma boodi buuri dib aan u dhaca marka waa in muddat muddataas hadda ficil mabni lilmajhuul waa limaada mudat اaydi ma dhihin waidaa madda fulan alaydi ma dhihin oo faacilki ma sheegin ligarad macnawi lannu ninkan wuxuu rabaa inuu is ammaano wuxuu leeyahay gacmaha haddii la taagto oo macnaha uma jeeda dad gaar ee eh, dadka lagu yaqaan gacmaha inay hor ay raashinka ula degdegaan oo dhan markay degdegaan ayan kaanu qof anoonku gaar yeelaynin ee aniga caadayda waxaa waaya dib dambaan ka soo galaa wa in mudat ilaydi gacmihi haddii la taaga إلى zaadi ila طacaami ujeedaaya lam akun ma ihi biacjalihim koodii degdego kii ugu degdeg badan ma ihi lama dhahayo acjalka hadda ismu tafdiil waa laakiin laysat muraada liannahu kooda ugu degdeg badan ma ihi haddii uu dhihi lahaa macnihii waxay noqon lahayd uguma degdeg badni waa u degdegaa laakiin waa laga degdeg badan yahay walaysa hada maqsuud shaacir id ajshacu qowmina acjal uu yahay jashic waxaa layihahdaa ninka oo oo madhergaha ah haddii wax kasta uu ka dherga calooshu manaa qalbiguu ka baahan yahay jashacaa la yihahda markaasuu iri faxudifa alfaacilu waa la xadfay fii dalika midkaas kulii dhammaantiis aayaddi ka soo bilow shicirka kusoo xiji waxaa liannahu lam yatacalaq kuma tacaluqin garadun bidikri in la sheegaa wax faa'idaho ku jira ma laha bal inaan la sheegin yaa macnihii ku taamsan markaasuu yihi xayثu xudifa faacilu اficli ficilka faacilkiisa haddii la gooyo fa inaka tuqiimu waxaad istaajinaysaa muqaamahu faacilkii booskiisa almafcuula bihi dhaxalka asaa iska leh wa tuciyahu waxaad siinaysaa wa tuciihi waxaad siinaysaa axkaamahu eh, axkaam alfaacili <clears throat> axkaamtii almadkuurata la sheegay lahu lilfaacili fii baabihi baabkii hadda aan soo dhaafnay axkaamtaan u sheegnoo dhan yaa mafcuulkii naaibulfaacil noqdaa loo soo wareejinaya oo fa tusayiruhu waxaad ka dhigaysaa marfuucan mid godan bacda an kaana mansuuban markuu ahay mid kor dhigan mid godanaad ka dhigaysaa mafcuulka waa kor dhignay laakiin naaibulfaacil hadduu noqdo waa la godaa kow wa cumdatan aad ka dhigaysaa bacda an kaana fadlatan liannahu faacilka iyo mubtadaha iyo khabarka kalaamka acmidadiisa ay kamid inaan iri mafcuulu bihi fadlo waay fadlo haddii liri waa la iska goyn karaa markuu mafcuulka fadlo ahay hadduu naaib noqdo booskii naaibkuu imaanaya cumdo usoo badala laa yajuusu cadfu wa waajiba atakhiiri wafatusayirhu waxaad ka dhigaysaa waajiba atakhiiri dib u dhigitaankiisa waajibaad ka dhigaysaa can ilfacli laga dib dhigo bacda an kaana markuu ahay kadib jaa'iza taqdiimi calayhi mafcuulka ina ficilka laga hormariyo waa banaaneedo fariiqan haddaa aan saaki soo dhaafnay haddii ficilkii mabni majhuul laga dhigo mafcuulkii ficilka ka hormari jiray in laga dib mariyo waajib ay noqonaysaa wa yu-anathu lahu linaa'ibi waxaa loo ta'niithinayaa alficlu in kaana haddii uu yahayna faacilkii muanathan hadda fiiri daraba caliyun hindan soo ah caligiyaa la goyo faacilkii marka ficilkii waxaa la leeyahay duribat hindun hindi maadaama naaib faacil ay noqotay ficilkii muanatha ta a loo gelina ayada awgeed markay mafcuul ahayd ficilka waxba lama gelin lanuu faacilkiyaa joogay markaasuu musanifku wxuu iri fain lam yakun fi lkalaami mafcuulu bihi hadduusan joogin naaba darfu darafkiyaa ka naaib noqdo aw iljaaru walmajruura ka naaib noqonay aw ilmasdaru taquulu waxaad leedahay siira farsakhun hal farsakhaa la socday halaathatu arbacatu amyaal miyaa mase thalaathatu amyaal yaa farsakh la yidhaahda marka fiiri ficilkii saara waay saara fulaanun farsakhan asoo iska ahaa haddii fulaankii la gooyo saara caliyun farsakhan caliga gooy marka mafcuul ficilkii maba qaadanayninba ficilka laasim uu ahaa ficilka hadduu laasim noqdo mafcuul asal ousan lahayn marka wax kale in la raadiyo waay markaasaa darafki la keeno siira ficlun maadin mabniun clى اlfatxi wahuwa mabniyun cala majhuul siira iyo qiila iyo biicay lamid tahay farsakhun naaib lfaacil marfuuc saasaad leedahay wasiima ramadaanu yaa la soomay ramadaan fiiri saama caliyun ramadaana iyadoo sidaas ah cali haddii la goy ficilka saama laazim waay mafcuul oo booskii la keena maba lahaayabu marka waxaa la keenayaa darafkii ramadaanudaas wa mura bizaydin yaa la maray mara caliyun bizaydin iyadoo ahayd cali faacilka yaa la gooy ficilka majhuula loo dhigay mura murira ou asalkiisi ahay jaari majruurkiya waxaa leeyahay bizaydin jaar wa majruur mutacaliqun bimaxduufin taqdiiru kaa-in wahuwa naaib lfaacili ama bizaydinta naftigeeda jaaru majruur naaib lfaacil yaa la leeyahy wa julisa waa la fariistay juluusu lamiiri amiirkiisoo u fariisa jiray jalasa caliyun juluusa alamiiri asoo ahaa caligiyaa la goy ficilka laasimo noqday masdarkiisiyaa la keenay juluusa alamiiri saas waa fa idaa nufika fi suuri nafqatun waaxidan kusoo miithaala jira ayib kaas waxaan fahamnay haddii la waayo walaa yanuubu bacda haadi wlaa yanuubu bacdu hadi in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid ibnu maalig u yiri haddiiba mafcuulu bihi la haysto waxa weeyaan bedelkoodi meeshaas ma geli karo asiga waxaan ahayn ma geli karaan sida raajixa saasu ayb walaa yajuusu ma banaano niyaabatu darfi iyo walmasdari ilaa bithalaathati saddex shardi mooye axaduhaa an yakuuna darfkii mukhtasan inuu noqdo falaa yajuusu ma banaano axaduhaa an yakuuna mukhtasan falaa yajuusu ma banaano duriba darbun garaacidaa la garaacay masdar oo aan khaas ahayn masdarka markuu khaas yahay waa markuu ama idaafaysan yahay ama la sifeeyo waay laakiin duriba darbun baa la garaacay hadduu nin hadda uu kuugu waramo ku yihah duriba darbun maanta garaacid baa la garaacay wari dhaaf baad le nin waalan baata waxaad sheegi maxay yihiin macno ma laha liannahu haddii aan haddii la dhihi lahay duriba darba alamiiri oo la idaafayn lahay ama duriba darbun shadiid la dhihi lahaa wax baa laga faaidaysan lahay maanta garaacid aada u adagaa dhacday ayib walaa siima zamanun zamanaa la soomay eesh macnaha ramadaan waa daraf khaasa ah liannahu bil gaar ay ku tahay waa la banaan tahay laakiin siima zamanun siima eh, maxaan ku yidhaahdaa eh, caamun oo kale walaa ctukifa makaanunaa la ictikaafay zaman waa darfu zamaan makaanna waa darfu makaan maxaa yeele waa licadami ikhtisaasihaa masderkii kasoo bilaaw darfu zamaan ku xiji darfu makaan ku xiji kulligeed waxaa waaye khaas ma aha fa in qulta haddaa tiraa duriba darbun shadiid wa siima zamanu طawiil wاctukifa makaanu xasan jaaza waa banaan yahay lixusuuli الاkhtisaasi gaarnimadii baa xasisho bilwasfi bay ku xasishay zamanu طawiila la soomay inkastoo hadda faa'ido weyn aysan lahayn laakiin tan horey ka dhowdahay athaaniya midka labaad an yakuuna darafki inuu ahaado waa mutasarifan ou ahaado laa mulaazima liلnasbi calى الdarfiyati aw اmasdari aw اlmasdariyati shayga naaib noqonayo min darfin wa masdar waxa u shardiga inuu mutasarif yahay mutasarif waxaa loo jeedaa marna darafnimada inuu ka bixi karo masdarnimada inuu ka bixi karo marna uu noqon karo falaa yajuusu ma banaana subxaanu اllahi in la yihahdo bidami calaa an yakuuna inuu yahay naa'iban midka naa'ib ahaan in loo godo ma banaano manaa'iba manaaba faacilin manaaba faacili ficlihi ficilkiisa faacilkiisa booskiisa in la geeyo ma banaana almuqadari calى ana taqdiirahu inuu yahay yusabaxu subxaan اllahi ma banaano maxaa yeelay subxaanada waxay ka mid tahay masaadirta daa'iman jaaءat mansuubatan calى almasdariya lam takhruj can dalik marka lama dhihi karo yusabaxu subxaan lama dhihi karo sidaas oo kale walaa yujaau lama yirah walaa qawluka lama yirah yujaau waa lala imaanaya idaa jaaa zaydun hadduu yimaado oo yujaa'udi ficil mabni lmajhuul laga dhigo idaadii oo daraf aneh naaibulfaacil laga dhiga ma banaano maxaa yeelay calaa ana idaa inay tahay awgeed ma banaano in laga dhigo naa'ibatun midka naa'ibe can ilfaacili liannahumaa laa yatasarafaani idaada darafnimo weligeed kama baxdo marka laa taslux an takuuna naaiban can ilfaacil subxaanana weligeed masdarnimo in lagu nasbiyo kama baxda naaib ma noqon karto marka khaasnimadia laga waaye athaalithu midka saddexaad anlaa yakuuna almafcuulu bihi inuusan noqonin weeyaan mawjuudan qowlkan in kastoo laisku haysto laakiin haddana calayhi اljumhuur midaan weeyaan falaa taquulu dhihi maysid duriba alyowmu zaydan ficilkii darafna waa haystaa mafcuul bihi waa haystaa duriba zaydun alyowma ay ahayd oo duriba ficilun maadin mabniy lmajhuul zaydu naaib اlfaacil alyowma darf mutacaliqu biduriba in la yidhahday ahayd marka zaydkii oo mafcuulkii oo joogo dhihi maysid duriba ficil maadi mabni majhuul alyowm naaib اfaacil زaydi mafcuul bihi ma dhehaysid khilaafا liلakfash wاlkuufiyiin qowlkaas inuu fiican yahay waxaa kugu daliil ah hadda macnihi fiiri duriba اlyowmu zayda yani kayf waa dareemi kartaa culayska meeshaas ka jiro wa hada shardu ayda jaarin wuxuu ku socdaa fi ljaari wاlmajruur jaar iyo majruur naaib اfaacil lagama dhigo asigoo ee maxaan ku iraahdaa mafcuulu bihi ou joogo oo lama yihahdo udhiba alyowmu bizaydin lama yidhaahdo oo markaa yowmta uu naaibulfaacil yahay bizaydinna ou mafcuulu bihi booskeedii u yahay lama yidhaahdo ayib wاlkhilaafu khilaafkana jaarin fiihi ayضa oo qoladii yidhaahdeen kuufiyiinta yihaahdeen darafkii waa laga dhigi karaa naaib alfaacil asoo mafcuul bihi joogo ya intana waxay leeyihiin jaari majruur naaib alfaacil waa laga dhigi karaa asoo mafcuul bihi joogo khilaafkiin waa jooga waxtaja almujiizu ninka baneey daraf iyo jaari iyo majruur naaib alfaacil in laga dhigi karo asoo mafcuul bihi joogo waxay dareejteen biqiraa'ati abi jacfarin ou akhriya liyajziya qowma bima kaanuu yagsibuun ayib markaasaa waxay yidhaahdeen iyo wa qowli shaaciri winamaa yurdi wainamaa yurdi lmuniibu rabbahu maadaama macniya bidikrin qalbahu waxay rabaan ina la yiraahdo liyajziya haddii la yiraahdo hadda fiiri aniga aayadda waxaa ii qoran sidii qiraa'adii mutawaatirka ahayd liyajziya qowman bimaa kaanuu yagsibuun dad baa caado waxay ka dhigteen oo wax markay tabcinayaan sidan qur-aankii khalad u gelin musxafkiyaa laga soo saxbinaya aayaddii musxafka ku jirta inta la soo saaraya marka dadkii waxaa ka maqan ninkan qiraa'ada u daliishtay ma qiraa'ada matbuucada oo musxafka oo xafsa miya jawaabti waa maya kayfa yasluxu idan marka waxaa laga maarmaynin in sideeda kale loo qoro hadda qiraaadan qiraa'ata abi jacfar aliri abu jacfar xataa kamid ma aha eh, quraada oo qiraaadkooda ay mutawaatir ka tahay markaasu wuxuu soo qoray meeshan liyajziya qiraa'adii oo xafsay wagayrihi isma laha inamaa qiraa'atu jacfar abi jacfar liyujziya liyujzaa qowma bima kaanuu haddii liyجزiya la yihahdo wax shaahid kuma jiro liyجزiya اllahu qowma bima kanuu yagsibuun faacilki waa allah qowma mafcuulu bihi bima jaaruu majruur mutacaliq byجزiya jumladan kaanuu waa silaة اlmawsuul yagsibuuna khabarkii kaana waay an kaana waawdeeda isimkaas wa aayadaas waa saasay waadix ku tahay laakiin abu jacfar markuu yiri liyujzaa markuu yiri ficilkii mabni اlmajhuul waay qowmun meeshii laga dhihi rabay liannahu asaa mafcuul ahay in la godo la rabay yaa qowman ou yiri markaasuu jaari majruurkan bimaadan mawsuulada iyo xarafkan jaaro wuxuu ka dhigay naa'ib ulfaacil sida ay wataan eh, wa ayib tanoo kalen waxaa lamid e wa inamaa yurdii waa raali gareeya almuniibu midka noqonayo rabbigiisa rabbigiisau raali gareeya ninka tawaabka oo ilaahay u naabanayo maadaama macniyan marki maadaama uu yahay macniyan mid loola qasday bidikrin qalbahu qalbigiisa ilaahay dikrigiisa haddii uu macnaha la qadsad siiyey oo qalbigiisa ulajeedadiisa ilaahay dikrigiisa lagu xeray ilaahay buu raali garaynaya ninkaas marka wuxuu u jeedaa inuu yidhaahdo macniyan waa isim mabni waa isim mafcuul macniyan taas isimka mafcuul waxa waaye bimathaabati alficli almabniy lilmajhuul oo sida ficilka majhuulka uu qaadanaya naa'ib ulfaacil yaa isimka mafcuulna naa'ib faacil u qaadanaya marka maadaamadaas daamo isimkeeda huwa weeyaan macniyan khabarkeedii waay markuu khabar noqday kadib yaa laleeyahy wahwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficlihi yarfacu naa'ib alfaacil wayansib almafcuul ayib marka waxay ahayd macniyan bidikrin qalbuhu inuu yidhaahdo macniyan qalbuhu qalbigiisa la qasadsiiyey bidikrihi bidikri illaahi qalbigiisa ilaahay wuxuu ku riday inuu ilaahay u xasuusto marka macniyantaas oo ficil isim mafcuul ah naa'ibulfaacilkiisa qalbuhu in la yidhaahay ahayd markaasuu shaacirkii qalbahu yiri aw naaibulfaacilkii macniyiintii bidikrintaas jaari majruurka aw marka waxay deliishteen kuufiyiintii asagoo mafcuulu bihi joogo yaa bidikrin oo jaari majruur ee naaibulfaacil laga dhigay asigoo qowman joogo yaa bimaadaas jaari majruur laga dhigay yujzaad yaa lagaga dhigay markaasuu wuxuu leeyahy maxalu shaahidka waxaa weeyaan fa uqiima bimaa iyo wa bidikrin yaa la istaajiyay maca wujuudi qowman iyo waqalbahu ayagoo joogaan labadii mafcuul yaa naaib alfaacil laga dhigay wa ujiiba marka ibnu hishaam waxau leey can ilbeyti waxaa lagaga ajiibay biannahu daruura inuu yahay daruura keentay oo qaafiyada la ilaalinay wa can ilqiraa'atina waxaa looga jawaabay biannaha shaadatun qiraaa shaada waa qiraa'ada shaadada ah luqada waa la daliishta laakiin maa duuna alcashara hadday ka tahay wixii ka dambeeya allahu aclam wa yaxtamilu waxaa suuro gale an yakuuna alqaa'imu midka la oo istaagay muqaama alfaacili damiiran inuu yahay mustatiran asturan fi lficli ku asturan caa'idan laabanaya cala algufraani u laabanaya almafhuumi min qowlihi tacaala laga fahmay qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allahi liyajziya qowma bima kaanuu yagsibu qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaama allahi liyajziya wuxuu leeyay markaan liyujzaa dhe markaas qiraacadan waay qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaama allahi liyujzaa liyujzaa algufraanu naaib alfaacil u noqona qowmana mafcuulu thaaniya laga dhigay bimaana jaaru majruur mutacaliqu biyajziya qiraa'ada waxaaba dhici kartobo si aanba loo soo deliishanin naa'ib ulfaacilka inuu maxduuf yahay macnihii waxau noqonaa liyujza algufraanu qowman wa inamaa uqiima almafcuulu bihi mafcuulu bihi baa noqonaya markaas naa'ib ulfaacil gaayatu maa fi lamri gaayatu maa fiihi aayadda waxaa ku sugan ama maa fiihi fii ma dukira fi laaya annahu qowmtii waxay noqonaysaa almafcuulu thaani maya maya gaayatu maa fiihi midka aan soo sheegnay waxaa ku dhex jiro waxa ugu dambeeya waxa waaye annahu algufraankii almafcuul thaani waay macnaha wuxuu ku rabaa inuu yidhaahdo haddii liyujza aan gufraankii soo qadarno ficilkii wuxuu noqonaa laba mafcuul inuu qaatay labadii mafcuul marka qowmanaa mafcuulu bihi awal ah eh. mafcuulu bihi thaanina waa gufraankii waxa la yaqaanana waxaa ficilka haddii laba mafcuul u gudbo oo mabni lmajhuul laga dhigo labada mafcuul midkooda horo yaa naaibulfaacil laga dhigaa laakiin midan wuxuu ku leehay aayadii ayadoo mafcuulu bihi awal ou joogo qowmanti liannahu asiga qowm waa daat gufraanna waa macna shayga daatadaa la hormaray haddaad tiraahdo uctiya muxamadu dirhaman muxamed asigaa liannahu bimathaabati alfaacili waa mafcuul asagoo lan wax buu qaadana dirhamana waa maakuudkii waay ayagoo mafcuul laisla yahay labada mafcuulo midna bimacna faacil qabaa midna mafcuul u qabaa marka aayada keli ah ishkaaliyadda ka imaan karta wuxuu ku leeyahay ayadoo mafcuulu bihi awal ou joogo qowmanti ah yaa naaib alfaacil mafcuulu thaani laga dhigay taasna haba laga fiicnaade waa banaan tahay luqa ahaan oo waxay ka fiican tahay in la yidhaahda mafcuulu bihi oo joogaa jaari majruur naaib faacil laga dhigay ay kasii fiican tahay ayib intaas waxa weeyaan axkaamtii waaye intan waxa weeyaan waa in oo oo calaamaadka ficilka mabni lmajhuulka ah wa idaa xudifa alfaacilu wa uqiima shayun min hadihi اlashyaai muqaamahu wajaba takhyiru اlficli hadii wa idaa xudifa alfaacilu haddii la gooy wa uqiima shayun la istaajiya min hadi اlashyaai muqaamahu muqaama alfaacili wajaba takhyiru اlficli ficilka markuu faacilkiisi u watay sidii u ahay in laga bedelo waay bidami awalihi in loogaga bedelo awalka horta in laga godo maadiyan kaana ahaya aw mudaarican ahaya ficilka hadiiba mabni majhuul laga dhigo oo naaibfaacilkiisa la gooyo faacilkiisa la gooyo naaibfaacil la keeno waa in awalka laga godaa waa ka siman yihiin ko wa bikasri maa qabla aakhirihi qabla aakhirkeene aakhirka xarafka u dambeeya kan ka horeeyana in lahoos dhigo fi lmaadi waa kaas duriba sumica ukila ayaad leedahay wa bifatxihi qabla aakhirka in la kordhiga fi lmudaarici hadduu mudaaric yahayna yudrabu xarafka u dambeeya kan ka horeeya yusmacu yuqtalu yudhabu aad leedahay taquulu waxaad leedahay duriba wa yudrabu awalku waa iskala godan yihiin kan maadiga maa qabla aakhirkiisa hoos dhigan mudaarican maa qabla aakhirkiisa kordhigan intaas waxa weeyaan waa inta caamka oo kuli ficil mabni lmajhuul uu ka siman yahay wa idaa kaana ficilka mabniga majhuulka loo binay haddii uu yahay mubtadaan mid lagu bilowday bitaain zaa'idatin taa dheeraad eh ow bihamsati wasni lagu bilowday shaaraka fi dammi awalka logoda waxaa la wanaagsanaya thaanihi ama maya shaaraka fi dammi godaalka waxaa la wadaagsanaya thaanihi xarafkiisa labaad awalahu buu la wadaagsanaa oo awalkii si loo goday baa thaanigan la godaa fi mas'alati ta ayib oo marka maxaad leedahay tacalama tuculima awalkii sida loo goday caynkina waa la godaa wa thaalithu thaalitdkana wuxuu la wadaagsanaa awalahu fi mas'alati alhamza ficilka hamsatulwasli haddii lagu bilowdo awalkana waa la godaa thaalitdkana waa loogu dara haddii ta lagu bilowdana oo taaulmudaawaca la yidhaahdo zaa'idada ene awalka thaanigaa loogu daraa taquulu waxaad leedahay fi tacalamtu lmas'ala tacalamtu lmas'alata waxaad leedahay tucullimat ilmas'alatu awalkii oo ta'di waa la goday cayntii oo thaaniga loogugu daray bidami taai walcayni wa fi inطalaqtu bizaydin baan la tegay haddaa tiraahdane unطuliqa bizaydin aad leedahay awalkii hamsadin waa la goday dacdin oo thalithka waa la goday bidami اlhamzati wata qaala allahu tacaala faman idura faman iطura fi makhmasati fiiri uطura awalkiio hamsadii waa la goday da'dii oo thaalidkii ana waa loogu daray maa qabla aakhirka uturira ay asalkeedii ahaan lahayd ficilka maadi hadduu yahay in maa qabla aakhiriisa la kordhigo marka maa qabla aakhirkii yaa ra noqday kii ku dhammaanayna ra buu noqday labadii ra baa laysgeliyey laakiin asalkiisi uturira ay ahaan lahayd ida btudiya bilficli haddii lagu bilowdo qiila waxaa laleeyahay udura hadda faman idura waxbaa ka horey hamsatulwasli waa qarsoomay laakiin keligiis haddii lagu bilowdo udura laleeyahy bidami alhamsati wataa qaala alhadaliyu alhudaliyu dheh wuxuu iri sabaquu hawaya wa acnaquu lihawaahumu fatukhurimuu walikuli janbin masracu sabaquu hawaya hawadayday ka hormareenuu yidhi wa acnaquu way isu raaraaceen lihawaahum fatukhurimuu waa la dhameey kulli janbin masracun meel uu ku dhaca buu leeyahay nin calaa calaya waa ilmihiisii oo wada dhalay oo tobanaanka ah ayaa wada dhinteen markaasuu leeyahay sidaan aniga ka rabi waa iga hormareen hawadayda way ka hormareen oo aniga sidaan rabi waxaa waye inay cumriyaan oo idhax ay i duugaan sabaquu hawaya wa acnaquu lihawaahum sida ayaga ay rabeen isu raaceen u wuxuu moodaa asiga wuxuu iska dhigay sidii ayago oo mowdka doortay fatukhrimuu markaa macnaha yani uhliku waa la halaagay maxaa yeeley walikulli janbin nin dhinac le dhammaantiis masracun meel ku dhici doonaa jirto buuri makaana uu ku dhacayaa jirto marka ulajeedada waxaa waaye fatukhrimuu ficilkii takharama yuu ahay takharama ficil maadi mabni markii loo dhigay awalkana waa la goda thaanigana waa lagu daro tukhurima yaa la yidhi wa idaa kaana alficlu اlmaadi ficilka maadi hadduu yahay thulaathiyan muctala alwasati dhexda ka jiran oo caynta ka jiran naxw qaala wabaaca weeyaane jaaza laka fiihi waxaa kuu banaan thalaathu lugaatin ixdaaha wahiya alfusxa midda ugu fasiixsan waxaa waaye kasru maa qabla alalifi alifta waxaa ka horeya xarafka koobaad oo baaca ba'deeda iyo qaala qaafteeda ah in la hoos dhigo oo fa tuqlabu alalifu yaa-an loo bedelo markaas haddii ba'di la hoos dhiga aliftii way dhacey ya ay isu bedelay luqadaas waa luqa labaad athaaniyatu ishmaamu lkasri kasradii o qiila iyo biica kasradeedii oo shay an loo ursiyo min adami ah tanbiihan cala alasli iyadoo lagu baraarujina asalkeeda inuu xarafkan godnaayo quwila iyo buyiica inay ahayd asalkeeda majhuulkeeda saas inay ahayd yaa lagu xasuusinaya wa hiya lugatun fasixatun ayda qur'aankii waqiila yaa ardu blaci waa lagu akhriyay athaalithatu midda saddexaad ikhlaasu dami awalihi awalkiisa damadeedu khaalis loogaga dhigo waayo oo fa yajibu markaas waxaa waajibaya qalbul alifi aliftii baaca iyo qaala ku jirtay aliftoodii waawan in loo bedelo oo fa taquulu waxaad leedahay quula wa buuca wa hiya qaliilatun luqa aada u yar weeyaan midaas labadan luqo sida ibnu maalig noogu imaan doonto mar baa waxaa waajib noqonayo in buuca mideeda la isticmaalo liannahu hadda fiiri iyadoo biico ah haddii taa ulmutakalim loo tiiriyo biictu ay noqonay ya-di waxaa waaye iltiqaau saakiniin ay u dhacday bictu marka fiiri bictu oo biica ka timid iyo baaca yabiicu bictu oo ay ficil musama ka timid ha isku darsoomay taas oo kale markay noqoto luqadii oo yareedo waawga in la qaato oo marka ficilka oo thulaathiga oo muctalcaynka haddii mabni majhuul loo dhigo taa ulfaacil loo tiiriyo buctu a laleeyahay buctu waa lay gatay iyo bictu waan gatay kala noqonaysa waxaa weeyaa shakli kastou ka yimaado luqadan qaala haddii majhuulkeeda quula la yidhaahdo haddii taa ulfaacil loo tiiriyo quultu waawdi waa iltiqaau saakin dh qultu qultu waan iri iyo qultu waa lee yiriyaa isku darsamay marka ficilka qultu luqadeeda markii ra majhuul in loo dhigo qiltu a laleeyahay taas marka waa mas'alo kaleo musanifka hadda uusan ku baraarujinin laakiin waxay ku imaan doontaa alfiyada biidn اllahi tacaala wsala اllah wsalama calى nabiyina muxamedi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin